بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين صلى <clears throat> الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك wuxuu ku saabsan yahay fii baabi الsaaعة alatii fii yowmi الjumعة saacadda ku jirta maalinta jumcada ah cumuuman maalinta jumcada waa maalin fadli badan oo ilaahay ummadda nebi maxamed uu ku khasisay oo u doortay khasaa'is kalena way leedahay maalintaa jumcada ah oo lagu khasiso saacad saacadaheeda ka mid ahoo ducada la aqbalo oo saacatulijaabo la yidhaahdana way ku jirtaa fi saacati alatii fii yowmi اljumca saacaddii ku jirtay jumcada gudaheeda ee saacatu alijaaba ducada la ajiibo la aqbalo saacaddaasaa laga hadlayaa waa saacad mubhama oo la qariyey oo aan la soo caddaynin sida laylatulqadarkaba uu ugu qarsoon yahay ramadaanka habeenadiisa haba jirto arja layaal habeenno loogu rajo badan yahay oo aada loogu tuhmaayo sidaasoo kale way saacatulijaabada oo jumcada ayay ku dhex jirtaa saacado loo sii malaynayana way jirtaa culimmadana way isku khilaafeen raadinta ay raadinayeen jumcada iyo meelaha ay la noqotay ijtihaadkooda iyo aragtidooda ilaa ay ka gaadhsiiyaan afartan qowl ilaa afartan qowl bay iskugu khilaafeen saacatulijaaba meeshaay ku jirto laakiin waxaa jirta saacado ama xilli afartankaasi xilli ee la sheegay labaa u sii waaweyn oo ugu rajo badan labadaasna axaadiis baa ku soo aroortay kuwa kale ka xoog badan iyo aragtiyaha kale xadiidu abu muusa alashcari oo inoo imaan doona oo ah khatiibka markuu soo istaago oo mimbarka uu fuulo maalinta jumcada khadiibka <clears throat> ilaa uu maaragtay ka soo baxo ka gadoomo intaas ayaa lagu yaa u xoog badan iyo casrka gadaashiisa iyaduna xadiidkii cabdullaahi bnu salaam cabdullaahi bnu salaam alisraa'iili isaguna waa kii dhihi jiray xilliga loogu rajo badan yahay waa casrka gadaashiisa bacda alcasri labadaasaa ugu xoog badan guud ahaanna waxaa loo qarinaya waxaa weeyaan in dadku ay dadaalaan oo maalintaasi waa hal maalin oo usbuucii ku jirtee in lagu dadaalo bilowga hore oo salaada loo soo kal oo khudbada la dhagaysto oo la akhriyo wixii loogu talagalay in la akhriyo iyo wixii khasaa'is ahay alla badiyo la yidhi gaar ahaana xilliyahaasna aad loo sii xoojiyo oo allabariga la badiyo iyo tadaruca iyo ilaahu dhowaashaha ulumma qaar ka mida ah, waxaa la soo arooriyey casar wixii ka dambeeya inay bilaabi jireen dikriga alle iyo ducada ilaa qoraxda ka dhacdo xilliyahaasi aad ugu maarata u raadin jireen xilliga khadiibka uu mimbarka fuulo ilaa uu ka baxana waaba xilli yaroo gaaban oo markuu fuulayo waa la ducaysan karaa markuu labada khudba dhexdooda uu fadhiistana waa la ducaysan karaa markuu isagaba duceynayana aamiin waa la dhihi karaa intaasba waa jirtaa xilliguna waa gaaban yahay laakiin xilli gaaban wey bacd alcasri ilaa maqribka ma ahee xilligaasay ku jirtaabaa loo wadaa oo qolada leh waa loo rajo badan yahay xilli aad u yar weeyaan sida xadiidka arki doono qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin xaa waxadaanaa qutayba bnu saciid can malik ibni anasin abu cabdillaahi alasbaxi can abi zinnaad cabdullaahi bnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibn alacraj abu daawuud almadani alhaashimi alacraj mashhuurun bihada alaqab laqabkaasuu caan ku yahay alacraj wasmahu cabdiraxmaan ibnu hurmus abu daawuud almadani can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakhr adawsi saxaabiyu اljaliil akharu saxaabati xadiiثa cala aliطlaaq saxaabada ninka ugu xadiid badan buu ahaa radia allahu canhu wa ardaah ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam nabigu dakara wuxuu sheegay yowma aljumcati maalintii jumcadeed iyo fadligeedii iyo ilaahay inuu ummadda nabi maxamed waafajiyey waa ka sheekeeyey rasuulka calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi fiihi jumcada waxaa ku jira saacatun saacad baa ku jirta laa yuwaafiquhaa una waafaqin cabdun muslimun addoon muslima wa huwa yusallii isagoo tukanaya yas'alu allaha shayan ilaahayna wax weydiisanaya ilaa acdaahu iyaahu ilahay waa siiyaa yas'alu llaaha shay-an aw khayra wax ilaahay uu wuxuu weydiisanayaa khayra shayga asaga ah waa la soo qayday oo waxaa weeyaan wax allaala wixii shay ahoo khayr oogu jira adduunkiisa iyo aakhiradiisa maa lam yakun iman walaa qatiicata raxima soo aroortay hadduunan ahayn dembi iyo qaraabagoysnimo waxaad ku baryootamayso ilaahay ducada waa aqbalaya ilaa cadaahu waasiya iyaahu qofkaa ducadaasi ayuu nabiga sala allahu aleh wasalam yidhi marka yusallii riwaayada soo socotana qaa'imun yusallii qof taagan oo tukanaya <clears throat> qiyaamkaa marka ma qiyaamkii istaagahaba qiyaamkii istaagaha keliya maya bay leeyihin culammadu adoo fadhiya iyo adoo rukuucsan iyo adoo sujuudsan iyo adoo taagan intaba way soo gelaysaa marka qiyaamku keliya istaagka ma ahee waxaa loola jeedaa in loo istaago khayr iyo wanaag la samaynayaa loo jeedaa ilaa maa dumta alayhi qaa'ima ilaa maa dumta nacam marka aayaddii qur-aankeed wamin ahli اlkitaabi man in ta'manuu biqindaarin yu'adihi ilayka waminhum man in ta'manuu bidinaarin laa yu'adihi ilayka ilaa maa dumta alayhi qaa'ima <clears throat> ilaa maa dumta calayhi qaa'ima yacni inaad ilaa shanaysa waxaadi ood u taagan tahay mooyeene yaa laga wadaa ee inaad taagan tahay ma aha marka wahuwa yusalliidaa salaaddaasi waxaa soo gelaya intidaaru salaat walidaalika cabdiraxmaan cabdullaahi bnu salaam markuu yidhi casarka gadaashiisa weeye yuu abu hurayra soo deliishaday xadiidkan oo u yidhi nabiga calayh salaam soo kii yidhi ma aha xilligaasi ma waafaqo addoon muslimahoo taaganoo yusallii tukanaya wa haadihi saacatu laa tusalla saacadda casrika kadib ahna lama tukado sunno ma laha baa ka soo marray markaasuu wuxuu yidhi intidaaru salaati salaadda oo la sugo ayaa laga wadaayo qofka salaadda sugaayo wuxuu la mid yahay fa huwa fi salaati maadaamat isalaatu taxbisu intay salaadda qofkan xabisaysa ee salaad uu ku tuka masaajidka leeyahay ee sugaayo qof salaad ku jiruu la ajir yahay buu nabiga sala allah alay wasalam <clears throat> oo la mid yahay marka taana waa waasiciyeen oo wahuwa yusalliidaasi waxaa soo galaya qof tukanaya qof salaadii sugaaya qof alla baryaaya intaba way soo gelayaan yasalu llaha shayan ilaa acdaahu iyah ilah waa siiyaa marka fadliga ilaahay cadiimkaa buu ka mid yahay awqaada ducada la ajiibo mustajaabu dacwaha waa xilliyo fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu fadilay ummaddan uu ku fadilay waxaa ka mid ah xilligan ayadaa ka mid ah saacaddaa saacatulijaabada ee jumcada lagu qariyey waa ducada waa la aqbalaa waxaa ka mid a ah habeenka aakhirkiisa dambe xilliguu rabbi subxaanahu wa tacaala yanzilu ila samaa'i dunya uu leeyahay yaa i weydiista oon siiyaa wuxuu i weydiisto ducada waa la ajiibaa waa mustajaaba aadaanka iyo aqrinka dhexdooda ayaa ducada iyaduna mustajaabo ay tahay oo la ajiibaa xilliyo badan baa jirta oo ducada la aqbalo in xilliyahaas marka la tatabaco oo laga faa'iidaysto oonan la dhaafin ayaa fiican saada qutayba fii riwaayatihi wa ashaara biyadihi nabiga gacantuu ishaaray yuqaliluhaa isagoo yaranaya isagoo yareynaya oo suulkiisa iyo fartaa fardhaxada xubinta fiideeda ee hore yuu saa isku saaray marka wuxuu yidhi saaca saacad yar weeye xilli yar weeyaan oo qofkii waafaqaa ilaahay uu ka aqbalaya ducada qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbi qaala xadaanaa ismaaciil bin ibraahiim ibnu xuraya ismaaciil bin ibraahim <clears throat> miqsam qaala xadaanaa ayuubu ibn abi tamiima asikhtiyaani can muxamedin bnu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala abulqaasim sala allahu calayh wasalam nabigeenna wey abulqaasim abulqaasim wiilkiisa oo qaasim la yidhaahdo waa lagu kunyeeday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo akbaru lawlaad ahaa carruurta ugu weynaa waxaa kale oo kunyadaasi xumbaarsan tahay bimacnaa laqab iyo naanays oo nabiga uu yidhi ana alqaasim wallaahu muctii qaybiyaanahay buu yidhi nabiga calayh salaam ilaahay baana siinta iska qaala abulqaasim sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi inna fi ljumcati jumcada waxaa ku jira la saacatan saacad ina saacatan kaa'inatun fi ljumca laa yuwaafiquhaa ma waafaqo saacaddaasi muslimun qof muslim ahoo qaa'imun taagan oo yusallii tukanaya soo maarta qaa'imun yusallii qiyaamkaasi waa ka waasaxsan yahay istaaggii caadigaah in la yaqaanay qof kasta oo muslima oo u taagan cibaadaya daaciya khayr u soo jeeda oo ilaalinaya yusallii tukanaya xisan aw xukma xukman aw macnaa xugun ahaan ama macno ahaan qofkii salaaddii sugaaya maxaa la yidhi fa huwa fii salaat waa nas nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam is'alu llaha ilahay ta'wiilka waxaa keenaya axaadiista nabigaa isku fasiraynaahum oo taawiil hadda kii xumaama qaa'imun yusallii intaba macaani qur-aanka iyo sunnada ku soo arooray wey yasalu llaha khayraa ilaahay weydiisanaya khayr shay anti khayr baa la rabaa khayra iyo dunya walaakhira adduun iyo aakhara wixii kuu khayra kuu wanaaga kuu maslaxaa kuu ficli ah ilaa cadaahu ilahay waa siiya iyaah asaga wa qaala biyadihi yuqalliluhaa qaala wuxuu ishaaray biyadihi gacantiisa nabigu yuqalliluhaa asagoo yareenaya yusahiduhaa asagoo yareenaya atashiid wataqliil macnahuma waaxid waa isku mid xilli yar weeyaanay ka faa'iidaysta wey yayrayna dhaafin qaala xadaanaa ibnu muhanaa maxamed ibnu muhanaa alcanasi abu muusa azamn qaala xadaana ibnu abi cadiy maxamed bin ibraahim bin abi cabdi can ibnu cawn cabdulaahi ibnu cawn ibnu ardabaan cabdulaahi ibnu cawn ibnu ardabaan saaxiba abu ayub baa la dhaha saaxiba ayub baa la dhaha ayub ibn abi tamiim asakhtiyaani ayay rufaqa ahaan jireen can muxamedin maxamed ibnu siriin labadoodaas hadday ismutaabiceen labadooda maxamed bay ka warinayaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala abulqaasim sala allahu aleyh wasalam milah ee qaala ibnu cawn baa wuxuu yidhi bimilihi bimili maa qaala ayuub ayuub xadiidkiisaasoo kale waxadaanii xumayd bnu mascadat albaahiliyu qaala xadaanaa bishrun yani ibnu mufaal bishrun ibnu mufadal qaala xadaanaa salamatu huwa bnu calqama can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala abulqaasim sala allahu aleyh wasalam bimilihi ayadoona mutaabaco weeyaan bimilihidan mutaabaco weeyaan qaala waxadaanaa cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxi qaala xadaana rabiic yacni ibnu muslim can muxamed ibni ziyaadin can muxamed ibni ziyaad can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi inna fi ljumcati jumcada gudaheeda waxaa ku jirta saacadaheeda la saacatan saacad laa yuwaafiquhaa una waafiqin muslimin qof muslim ahoo is'alullaha ilaahay weydiisanaya fiihaa saacadda gudaheeda khayran khayr waa inuu muslim yahay wailaa wamaa ducaau lkaafiriin ilaa fii dalaal ducada gaalada iyo baryootankooda ilahay danka ma laha muslim baa la rabaa alla u hoggaansan laa yuwaafiquhaa muslimun yasalu allaha fiiha ilaahay weydiisad khayran khayr ilaa acdaahu iyaahu ilahay waa siiyaa wuxuu weydiistay qaala wahiya saacatun khafiifa saacad weeyaan khafiifatun ay qasiira gaaban khafiifada macnaheed waxaa weeye qasiira gaaban wey waxadaanaahu muxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdarazaaq ibnu hamaam asancaani qaala xadaanaa macmar ibnu raashidin can hamaam ibnu munabih hamaam ibnu munabih alyamaaniyi sancaaniy can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalama walam yaqul wahiya saacatun khafiifa mutaabaca wey intaas laakiin raawigan mutaabacada wata muuna dhihin muna sheegin mutaabaca weeyaan hamaam ibnu munabih mutaabacadii qaasiradaheed weeye middan mutaabacadii qaasiradaheed weeye oo hadday ismutaabaceenayaan ninka la yidhahdo arabiic ibnu muslim iyo ninka la yidhaahdo cabdirazaaq macmar iyo hamaam bay kala tirsadeen xaggaasna maxamed binu ziyaad iyo wuxuu kala tirsaday mutaabacada sanadka horena waa yaan caali baad moodaa caali kanna waa naazil hadduu mid ka dambe maxamed binu raafic iyo cabdirazaaq iyo macmar saddexdaas hamaam ibnu munabih uu ka tirsaday kana cabdiraxmaan binu salaam iyo rabiic ibnu muslim iyo maxamed binu ziyaad maxamed binu ziyaadka ayaa waxaa isku darajo ah ninkii la yihahdo hamaam bnu munabih marka waa mutaabaca qaasira ilaa darajatayn mutaabaca qaasira bidarajatayn alrabiic ibnu muslim iyo moxamed binu ziyaad labada darajo abu hurayra yaa iskugu imaanayaan in labada mutaabaceen halkana waxaa weeyaan cabdirazaaq iyo mamar waxaan ujeeda mamar iyo hamaam macmar iyo hamaam waxay ka yuu tirsaday abu hurayra halkaas marka sheekha labaad iyo sheekha labaad hadday ismutaabaceeyaan mid walba laba sheekh buu ka tirsaday saxaabigu marka waa qaasiraة bdarajatayn qaala xadaanii abu daahir wcali bnu khashrab qaala waxay yidhaahdeen akhbarana ibnu wahbin cabdullaahi bnu wahbin almisriy can makhramata bnu umm bukayr mahrama ibnu umm bukayr ibn cabdillaahi bn ashaj xaa waxadaanaa haaruun bnu saciid اlayliy waaxmed bnu ciisa qaalaa waxay dhaheen xadaanaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin ahbaranaa mahrama ibnu bukayr can abihi aabbihiisa oo bukayr binu cabdillaahi ibnu ashaj can abi burdata caamir bin abi muusa abu burdata bin abi muusa alashcariy wasmahu caamir qaala wuxuu yidhi qaala lii cabdullaahi binu cumar cabdullaahi binu cumar radi allahu canhumaa yaa wuxuu igu yidhi buu leehay asamicta abaaka abuu burda oo aabbaha abuu muusa alashcari ma ka maqashay yuxadiu asagoo ka warramaya can rasuuli illah nabiga calayh salaam fii shani saacati aljumca saacadda jumcada ku jirtae lijaabada xaalkeeda iyo shaanigeeda qaala wuxuu yihi qultu nacam haa samictuhu waxaan maqlay yaquul isagoo leh samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlay yaquulu leh hiya maa bayna an yajlisa alimaamu imaamka markuu fadhiisto mimberka laga bilaabo ilaa an tuqda asalaatu ilaa salaadda laga bogo wey markuu intuu imaamka soo baxo mimberka ku fadhiisto oo uu aadaanka mu'adinka hor istaagan yahay xilligaa laga bilaabo ilaa khudbadii laga dhameeyo salaadii laga baxo intaasay ku jirtaa buu waa meelaha arja saacaad wey saacadaa lagu raja badan yahay wey xilligaa iyada marka xilligaas ducada la badiyo aamiinta muaadinka imaamka khudbadiisa iyo waxa ducaana aamiin baa la dhihi karaa markuu fadhiistana waa la ducaysan karaa markuu fadhiisto oo labada khudba dhexdooda fadhiga u fadhiisan doono baabu fadli yowmi ljumca maalinta jumcada fadliga ay leedahay qaala waxadaanii xarmala binu yaxya aqbarana ibni wahbin aqbarana yuunus cabd bn shihaab qaala akhbaranii cabdiraxmaan alacraj annahu samica abaa hurayrata buu maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waaalih wasalam nabiga wuxuu yidhi khayru yowmin maalinta ugu khayr badanoo dalacad calayhi shamsu qoraxda ay soo baxdo yowmu ljumca maalinta jumcada weeye waa marka laga hadlaayo ayaamaha usbuuca ayaamaha usbuuca marka laga hadlaayo wey laakiin marka laga hadlaayo ayaamaha sanadka khayru yowm markii sanad laga hadlaayo waa yowmu carafa yowma carafa ugu khayr badan maalmaha sanadka markii laga hadlaayo laakiin toddobaad toddobaad markii laga hadlaayo toddobada beri jumcada maalinta jumcada ugu khayr badan oo ugu fiican buu nabiga alai isalaatu wasalaam yidhi fiihi khuliqa aadam nabi aadam maalintaasaa la abuuray jumcada nabiyullahi aadam calayhi salaam saacadda ugu dambaysa jaamaca jumcada ayaa nafta lagu afuufay oo la abuuray wa fiihi udkhila aljanna maalintaa jumcadaana jannada la geliyey wa fiihi ukhrija minhaa maalintaasaana laga soo saaray jannada in aadam la abuuray calayhi salaatu wasalaam oo nebigii ilaahay oo fadli badan waa taariikh iyo xaalad tusaysa in xadadka cadiimka ee weyn uu ku soo kordhay oo laga basharka aabbaha abulbashar la abuuray in jannada la geliyana waa fadiilo dheeraada oo iyaduna fadli bay leedahay in laakiin laga soo bixiyey jannada laga soo bixiyey ma fadaaisha lagu dari mise keliya taariikh bay ka mid tahayoo sheegidda aadam iyo xaaladiisa laga warramay unbaa laska raaciyey in jumcada ay ka mid tahay xaaladaheeda iyo taariikhdeedu in aadam calayhi salaam jannada laga soo saaray oo markii jannada intii la abuuray jannada la geliyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi iska ilaali geeddaas ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa wax allaala wixii usuululmanaafic ahaa oo dhan baad helaysaa dhibla'aan maskankii iyo ma'kelkii iyo mashrabkii iyo mabiidkii haddaad wax cunto noqoto iyo hadday cabid noqoto iyo haddaad meelaad barido noqoto noloshii oo dhan dhanba dhibla'aanba jannada ka heliyey geeddaa iska ilaali geeddaa iyadaheed waa kii marka cunay aadam calayhi salaatu wasalaam oo ilaahayna subxaanahu wa tacala uu ka cabbiray wa casaa aadamu rabbahu faqhawaa uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada marka ilaahay baa subxaanahu wa tacala buu usoo laabtay sidii ibliis oo kale goonka muuna taagin lacanahu allah ibliis sujuudi markuu diiday oo la yidhi maxaa dhacay hadduu markaas sujuudda udhici lahaa toobad keeni lahaa allah waa afuuru raxiim wey ah, wainii lagafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixa uma htada ilahay baa saa yidhi nin allaale qof allaal qofkii intuu dembi ku dhaca soon noqdo oo toobad keenoo istikfaar u weydiista waan u dhaafi laakiin almuwafaqu man wafaqahu allah axadka ilaahay waafajiyaa waafajinta iska leh oo xumaantii uu ku dhacay hadduu kusii madxadkaado markaa way markay lacanada ku dhici oo qalbigiisa la dabooli oo nisyaan iyo halmaan lagu riday nasullaha fanasiyahu markaa weeyaan laakiin qofkii soo laabtaa waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llah taasaa la rabaa ilahay in la xasuusto markii xumaanta lagu dhaco faistakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah marka dembiga ilahay waa dhaafaya aadam marka waa isgarwaaqsaday asaga xaaskiisii xaawa tuugtan bay galeen rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa ilahay marka subxaana wa tacaala doortay oo dembigiisa dhaafay oo toobadda ka aqbalay oo hanuuniyey ukhrija minha waa laga soo saaray sooriddaa marka laga soo saaray waa xikmad iyo qadar kowni ah, maqaadiirtii baa ku dareertay ah, iraadadii ilaahay subxaana wa tacaala baa ku dhacday kownigeed inuu sidaa xaalku noqonaayo azali qadar ilaahay jiray oo asali u ahaa haddana haddii laga soo saaray daarulimtixaan baa la imaaday waxaa soo baxday marka dad ilaahay subxaana wa tacaala caabudaaya oo ayaga oo qeyb iyo wax maqan oo loo sheegay ilaahay intay rumeeyeen haddana caabudaaya ambiyaa soo baxday oo aadam duriyadiisa nabiyaal baa ka soo baxay rusul baa ka soo baxay sidiiqiin shuhadaa ka soo baxday saalixiin baa ka soo baxday kuwaas inay marka camalkooda saalixa sababtiisa janno ku galaan ayadoo laftirkooda waa nooc fadli ah oo dheeraad ah in maalintaasi laga soo saaray jannada ay intaas oo khayra laga helay maxaa risaalo ah maxaa diin la soo dejiyey maxaa kitaab is imaaday maxaa mujaahidiina maxaa shuhadaah maxaa acmaal saalixo oo biri ah maxaa khayr iyo sadaqa iyo zakawaada waxaasoo dhan baa deen inti lala yimid oo jannada haddii la joogo wax takaaliifa oo jirtay ma laheen iska cun iska cabaya heede yaa markaa deena iyagoo mucazaziina oo sharaf leh ayay deena jannadii galeen oo taxiyatu yowma yalqownahu salaam ilahay baa salaamtiisay heleen oo lagu soo dhaweynayo jannada waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana almuqiira yani alxisaami can <clears throat> abi zinaad cabdullahi bnu dakwan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus abu daawuud can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiy allahi sal allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi khayru yowmin maalinta u khayr badan oo alacad calayhi shamsu qoraxay usoo dhalatay yowmu ljumca waa maalinta jumcada fiihi khuliqa aadam jumcadaasaa aadam la abuuray calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay gacantiisa ku abuuray mubaasharatan oon malag muwakala oo loo wakaashay ma jiro ilahay baa gacantiisa ku abuuray subxaanahu wa tacaala walidaalika ilahay uu leeyahay ibliis ku leeyahay maxaad ogu sujuudi weyday limaa khalaqtu biyaday fiihi khuliqa aadam calayh salaam baa la abuuray wa fiihi maalinta jumcadaha yaa udkhila janna jannadana la geliyey wa fiihi ukhrija minha jumcadana maalinta jumcadahaa laga soo saaray walaa taquumu saaca saacadda ma dhacayso ilaa fii yowmi jumca maalin jumcaha mooyeene maalin jumcada qiyaamaha buunka la afuufi doonaa laakiin waa jumcadee lama yaqaano ma jumcada tana ma tan sanadkana ma sanad dambaa ma lama garanay axadaan ilaahay ahaynoo garanaya jumcadaas caynteeda alla waxaa ahaynoo garanaya ma jirto laa yujaliha liwaqtiha ilaa huwa xataa <clears throat> malaga buunka afuufaya hadduuba diyaar yahayba <clears throat> hadduuba diyaar yahay oo buunka afka ku hayaa iltaqama saaxibu alqarni alqarna buu nabiga alay salaam mar horuu buunka afka gashaday laakiin jumcaday tahay lama garanayo inay jumco dhacaysase waana noo caddeeyey jumcadaas markaa waxaan bini aadamka ahayn oo dhan iyo insiya jinniga jumco walba way cabsanayaan wuxuu ilahay sheegay nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam wax allaala wixii xayawaan iyo daabad ah jumcada markii la gaaro habeenka jumcada subaxdeeda ilaa qoraxda ka soo baxdo way foorarayaan ilaa qoraxda ka soo baxdo jumcada maalinta jumcada baqiday ka baqayaan inay noqoto jumcadii uunka la rogaayey uunka la rogaayey ee adduunka lagu kala dhaqaaqayay jumcada inay noqoto markay qoraxda soo baxdo ayay ogaanayaan in khalaas ayna maanta ahayn maalintii la ishalaagaya basharkii bini aadamka waa qalbi adag yahay laakiin marka maalinta jumcada ee qiyaamuhu dhici jumcadaasi qiyaamaha uu dhacay ee buunka la afuufay waxaa ka ratimaysa oo ka dhalanaysa inay dadkii mudnaa jannada ay jannadoodi helaan si dhaqsaa u helaan ah, ile waxay rabaan in jannadii dirba eh, markii qabrigii tii la geliyo la tuso darajadiisi iyo wixiisi la tuso jannadiisi loo fudo qabriga laga tuso ilaahay oo buunka haddaba afuuf oo haddaba qiyaamaha ha dhaco aan jannada galle saasay dhahayaan marka jumcada inay dhacdo waa la sugi laaya dad baa sugila in buunka la afuufo oo qiyaamaha uu dhaco dad baaba sugilaaba oo jannadoodii la tusay oo bishaaradii arkay oo ilaahay subxaana wa tacala u muujiyey ilahay dadka hanaga dhigo subxana wa tacala bifadlihi wamanihi waixsaanih inahu calaa dalika qadiir walaa taquumu saaca ila fii yowmi اljumca baaban wuxuu ku saabsan yahay hidaayatu hadihi اlumma ummaddan in ilaahay ku hanuuniyey liyowmi اljumca maalinta jumcada hidaayata tawfiiq ilaahay wuxuu ku hanuuniyey ummadda nabi muxamed jumcada ummadihii kale waa garan waayeen ummadihii kale ijtihaad baa yaa loo elsiiyey waxaa lihi ku ijtihaada toddobadan maalmood maalin baa ku jirta oo ugu fadli badan maalinta ayadaa la soo baxa ijtihaada markaasay qaar waxay dhaheen sabtida annaga dooranayna sabtidaan dooranayna waa maalinta ilahay makhluuqa abuurkiisa uu dhammaystiray kuwana waxay dhaheen may axaddaan dooranayna waa maalintuu ilaahay koonka abuurkiisa bilaabay yuhuud iyo nasaaro weeyaan kiristaanka yahuudda mana aha labadaas midna maalintii la raadinayo innaga marka ilaahay ijtihaadkeenna naguma daydine wuu noo magacaabay wuxuu yidhi yowma aljumca fascaw idaa nuudiya lisalaati yowm ljumca fascaw ilaa dikr illah maalintaa ayada wey maalintiie maalintaa ayada ka soo yaraysta shaqada adduunka oo jumcada ka faa'iidaysta saacaddaasna ilaashada waxadaanaa camru naaqid camr bn muxamed bn bukayr camr ibn bukayr naaqidki weyaan xadaana sufyaan ibnu cuyayna can abi zinaad cabdullahi bnu dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmusin can abi hurayrata radia allahu canhu anahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam naxnu annaga buu yidhi ummatu muxamed alakhiruuna baan nahay kuwa ugu dambeeya zamaana xagga zamaanka ummadda nebi maxamed baa ugu dambaysa inta ummada ummad naga dambaysa oo nabi loo soo saari doono ma jirto naxnu alaakhiruun annagaa ugu dambayna toddobaatan ummadood weeye ummadihii adduunka soo maray ummadda nebi maxamed baa ummaddii toddobaatanaada lixdan iyo sagaal ummadood baa naga horraysay antum khayruhaa wa afdaluhaa cinda allahi buu nabig alay slam yiri ummaddana ugu khayr badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linaas ilahay baa leh naxnu laakhiruuna baanahay kuwa ugu dambeeya ummadaha xagga zamanka wa naxnu saabiquuna baan haddana nahay kuwa ugu horeeya yowmalqiyaama maalinta qiyaamana qiyaamahana innagaa ugu horreeyana xagga faslulqadaha iyo kala bixinta jidka siraad maridiisa jannada geliddeeda nabi maxamed baa ugu horreeya oo albaabka u horreeya laga furi ummaddiisana way la socotaan sala allahu aleyh waaalih wasalam bayda bayda hayra oo kale wey bayda bimacnaa hayra hayra bay la mid tahay macnan wawanan macnan wa wasnan bayda ay hayra ana kulla ummatin hase ahaatee ummad kasta uutiyad waxaa la siiyey alkitaaba kitaab baa la siiyey min qablina horteenno ummad kastaba kitaab baa la siiyey ummad walbana nabi baa loo soo diray <clears throat> ma jirto ummad aan nabi loo soo dirin bidaliili qowlihi tacala wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummad ma jirto ilaa axad u diga ayaa tegay oo jiray wa uutiinaahu waxaanana siiyey annagana kitaab min bacdihim ummadihii gadaashoodii kitaabka qur'aanka ee furqaana la soo deji oo khayrulkutub ah uma hada alyowmu maalintan jumcadaa alladii katabahu allahu calayna waa maalintuu ilaahay nagu dul qoray oo ilaahay ajir iyo hawaab iyo cibaado iyo daaco iyo weynaynteeda uu nagu qoray wey inaan weynayno oon ilaalinno oon ka faa'iidaysanno khudbadeedii iyo salaadeedii iyo wixii khasaaisoo ilahaydoo idilba khasaais bay leedahay jumcada yaa sheegi kara khasaaisu yowmuljumca kow waxyaalaha jumcada ku gaarka ah salaad ma ku jirtaa salaad ma ku jirta ya salaad ma la tukan karaa jumcada caawa habeen jumca intaa tirada salaado dheeraada ma lala iman karaa maya day ma la soomi karaa soom jumcada khaas ku ah maya labada xaggaas iyadoo nas baa ku soo arooray inaad maalinta ka horraysay soontay ama maalinta ka dambaysa aad soomaysa mooyeene jumcada keliya sood kuma khasisi karti ayib haye laakiin khasaaista khaaska ah waxaa ka mid ah ya allahuma salli wasalli wabaarik calayh sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed salliga nabiga calayh salaatu wasalaam in la badiya fii leylati اljumca wa yowmiha habeenka iyo maalintaba in salliga nabiga la badiya sala allah alay wasalam salliga jumcada iyo inta kale malag baa nabiga loo wakaalan oo gaadhsiini laakiin jumcada toos weeye mubaasharatan qofkii nabi maxamed inuu salaamo rabo oo ku salli oo u maqlo jumcada salliga ka jumcada salliga ha barya sala allah aleh waalih wasalam dayib waa maalintaas waa khasiisada koobaad weeye waxyo salliga xilli kastaba in la badiyo ay tahay qurbaan iyo dhowaansho ilaahay loogu dhowaado oo khayr iyo fadli uu yahay haddana jumcada waa kasii waa ka sii badan tahay laba ya qira'atu suurati cashara u fiirso maanta masixdijaal baa adimiya sheekh nuur ayib jumcada maxaa la akrin suurat lkaafi oo idil baa la akrin sooma marka iyadana nuur baa la sheegay isku furmaaya halkaa ilaa samada dacab ajir baa lagu sheegay fadaail gaara ah. waana soo marray xadiid usayd binu xudayr radia allahu canhu sakiinadii iyo malaa'igtii soo degtay waa labo qodobka saddexaad ya qusl yowm aljumca in la qabaysto waan arki doonaa iyadana qabayskeeda ayib yaasha fiiha saacatun saacat lijaaba saacat lijaaba iyadana khasaa'isteeda ka mid tahay yaa ku jirta oo haddaan maraynay afar baan haynaa ya kay atabkiiru ilayha nacam in loo soo kallaho man bakara wabtakara waqasala waqtasala ayib soo kallahid lou soo kallaho jumcada ilaahiyna waafajiyo nacam shan baan haynaa ya jumcada waa maalin ciida miya ayaamaha ciidday ka mid tahay waa lagu soo daray riwaayadba soo aroortay nacam ya sayid alayaam sayid alayaam waayahay yahay haye ya e diib laismariyo laisudgooleeyo laisbarafuureeyo iyadana waa soo marray nacam asaaisteyday ka mid tahay ah, umina min alfataan ayadana waa soo aroortay qofka jumcada la xabaalo in laga badbaadinayo fitnada <clears throat> qabriga intaan ku joojino khasaais badan bay leedahay jumcada iyo fadaa'il qaala xadaanaa camru naaqid qaala xadaanaa sufyaan bayda ana kula umatin uutiyat ilkitaab min qablina wuutiyna min bacdin uma hada alyowm aladii katabahu allahu calayna hadaana allahu lahu ilahay baan ugu hanuuniyey ilahay baan ugu meesha kuwii kale ay dafeen oo sabti iyo xadaadeen innagaa ilahay nagu hanuuniyey fannaasu dadkii kale lanaa annagay fihi yoomkaa aan ciidayno tabacun noo raacsan yihiin dadku annagayna raacsan yihiin oo marka annaga aanu ciidaysanno jumcada yay alyahuudu yahuud haddan berri oo sabtideeda ciidaysan wanasaara nasaaraana bacda qadin berrida ka dambaysa oo la yidhaahdo axad ayay ciidaysanayaan marka innaga maantoo kale jumca inoo ta ciidaysanno ayagu sabtida yuhuud soo baxaysa nasaarana axadda labadaas weeyaan labadaba marka ijtihaad buu ahaa waqad akhda way ku gafeen وxadثna iبn abi cmر qال xadثna سفyاn عن abi الزinاad عن الأعرج عن abi هurayra w ibn daawuus cabdالlahi بn daawuus عن abi daawuus بn kaysaan عن abi هurayra radي الlah canهu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlaه alay slam wuxuu yidhi naxnu اlaakhiruuna kuwa u dambeeyaanahay ummadaha xagga zamanka iyo waqtiga wanaxnu saabiquuna kuwa dhaqaaya u horeeya u hormaraya u horreeyana waa nahay yowma alqiyama maalinta qiyaamo gelitaanka iyo faslqadaha iyo jannada iyo maritaanka bimilihi waxadaana qutayba bnu saciidin wazuhayr bnu xarbi qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid dabi can axmed sulaymaan bn mihraan alkahili can abi saalix isamaan dakwaan weeyaan dakwaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi naxnu laakhiruun kuwa u dambeeyaan nahay xagga zaman ahaan ummadda hore u dambaysa alwaluuna yowma alqiyama maalinta qiyaamana inaga u horrayna maxaa yeelay inta ambiyada oo idil rusushoo dhan nabi maxamed baa imaam u ah u horeeya marka inagana imaamkeena ka hari mayno ummadda nabi maxamed imaamkooda kama harayaan yowma yadcuu kulla unaasin biimaamihim innaga marka imaamkeenna waa nebi moxamed sala allah aleh ali wasalam isaga markaa imaamna lagama hormarayo isagaa u horraynayo sala allah aleh ali wasalam wanaxnu anagu awalu man yadkhulu ljanna dadka u horeeya jannada geli baan nahay baydan laakin hayra anahum ayagu ummadihii kale uutul kitaaba kitaab baa la siiyey min qablinaa horteen ayagaa naga horreeya xagga kitaabka wa utiinaahu waxaaba la siiyey annagana min bacdihim gadaashooda kitaabkeenna fakhtalafuu waxay isku khilaafeen maalintii ciid ka dhigta la yidhi fahadaana allahu innaga ilaahay baa nugu hanuuniyey lima ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fiihi maaguba min alxaqi oo xaqaho jumcaba weeye xaqa maalinta xaqa ah ee ciidda ee ciidulusbuuca ee saacatuluijaabada ay ku jirtae fadiiladan ee maalmaha kale ka fadli badan ee xaqaa waa jumcaba ilahay baa nugu hanuuniyey fahaada yowmuhum waatan maalintoodii weeyaan jumcada alladii ikhtalafuu fiiha isku khilaafeen waa la dhexdhigo ka ijtihaada layidhi faاkhtalafuu fii ijtihaadihim xataa muusa calayhi salaam waxaaba soo aroortay in nabi muuse uu yidhi war jumcada doorta oo ay dhaheen maya annaga waxaan doonanaynaa sabtida ay dhaheen haddaana allahu maxay dhahay sabtida oo ilaahay koonka iyo abuurka bogay aan maalintaa ka dhigana inagana faysta haddaana allahu lahu ilahay baa inagana wahanooyey wuxuu yidhi yowma aljumca maalinta jumcada weeyaan falyowmu lanaa maalintaa innagaa iska leh waqadan barrina lilyahuudi baa iska leh oo sabti ah wa bacda qadin barrideeda dambana linasaara nasaara iska leh berri maalinta ka dambaysa xadda iyaga marka maalmahaasay iska boodboodaan oo iska ciyaaraan oo damaashaadaan وxadثna mحamed بن rاafic naysaburi qal xadثna cabdالرaزاq بن hmam السنcاni qal أخbarna mcmر بن rashid الأsdiy can hmam بn munbه السنcاni أخhi whb بن munbه الqaصاص whb بن munbه alqasaas radia allahu canhu alwaacid qaala wuxuu yidhi hada maa xadaana abu hurayra hamaamba wuxuu leeyahay risaalo weeyaan saxiifata hamaam can abi hurayra la yihahda hada maa xadaana abu hurayra abu hurayre wuxuu noo sheegay weeye can muxamadin uu nooga warramay rasuulillahi ahaa sala allah alay wasalam qaal abu hurayre wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi naxnu alaakhiruuna asaabiquun annagaa u dambayna ummadaha assaabiquuna una horrayna jannada geliddeeda yowma alqiyaama iyo faslu qadaha bayda hayra annahum ayaguse uutul kitaabaa la siiyey min qablina horteen wa uutiinaahu annagana kitaabkii waanana siiyey min bacdihim gadaashood wa hada yowmuhum aladii waa maalintoodii furida calayhim lagu farad yeelay markii hore ijtihaadan faاkhtalafuu fii way isku khilaafeen fahadaana allahu lahu ilahay baan uga hanuuniyey fahum lanaa fahum ayagu lanaa annagay fiihi yoomka iyo ciidda tabacuna raacsan yihiin falyahuudu qadan berri oo sabti abay ah ciidayaan wanasaara nasaarana bacda qadin ay ciiduhum bacda qadin wey axada waxadaana abu quray maxamed bin اlcalaa wawasil bin cabdilacla qaala waxay yidhahdeen xadaana ibnu fudayl moxamed ibnu fudayl ibnu khazawaan can abi malik اlashjaciy wasmahu sacad ibnu aariq ibnu ashyab sacad ibnu aariq ibnu ashyab abi malik alashjaci can abi xaazim salmaan alashjaciy mowla caza can abi hurayrata cabdiraxmaan binu sakhr adawsi addawsiy addawsi can ribciy bnu xiraash can xudayfata ibnu alyamaan saxaabiyu ibnu saxaabiy radia allahu canhuma saaxibu siri rasuuli illah rasuulka calayhi salaam ninkuu ku siraysan jiray arrimaha xasaasiga ah iyo arrimaha ay qarsoon gaar ahaan ay ka mid tahay dadka iyo axwaashooda iyo mu'miniinta iyo munaafiqiinta nabiga waa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam xudayfa binuyamaan buu ku siraystay radia allaahu canhu wa ardaah isagaa garan jiray qaala waxay dhaheen qaala rasuulu llah <clears throat> rasuulka calayhi salaam baa wuxuu yidhi adalla allaahu ilaahay wuxuu dhumiyey qadaran kowniyan can iljumcati jumcada man kaana qablana dadkii annaga naga horreeyey jumcadii waa laga dhumiyey oo intii la yidhi looma sheegin ilaahay fadligiisa inuu u sheego u caddeeyo ayaga lama siinin ijtihaadaa la yidhi idinkun la soo baxa markaasay muran la imaadeen iyo qajajac iyo ambiyadooda ay khilaafaan man kaana qablana waa laga dhumiyey fa kaana lilyahuudi yowma sabti yahuud waxaa u sugnaatay sabtida wa kaana linasaara yowma alaxad baa u sugnaatay fa jaaa allaahu bina ilahay inagowna keenay fahadaana allahu ilahay baan ugu hanuuniyay liyowmi ljumca maalinta jumcada fa jacala aljumcata jumco wasabta walaxadda saddexda saasuu iskugu xijisiiyey yaa horeeya jumca horraysa sidaasay markaa yay u kala horreeyaan wakadalika sidaasay hum dadkuna tabacun noo raacsan yihin lanaa annaga yowma qiyama maalinta qiyaama saan oga hor ciidnay in annaga hoggaan ogu nahay xagga ciidaha iyo maalmaha fadliga badan ayaa qiyaamaha iyo aakharana annagaa ka horayna naxnu laakhiruuna maanaa xagga zamanka min ahli dunya adduunyada annaga ka dambayna walawaluuna baana kuwa u horreeya yowma alqiyama maalinta qiyaamo almaqdiyu lahum loo xukumi doono qabla alkhalaa'iqi khalaa'iqda kaleoo lakala xukumin wa fii riwaayati waasil almaqdiyu baynahum kuwa dhexdooda lakala xukumi doono fasl lagu samayn jiray kala saaritaan faslulqada lakala bixini qoladii dee loo bogo markaasba ijraa'aadkoodii howlahoodii loo dhammeeyo fadhi oo ma yaallo waa la sii deenaya jidkii salaad baa lagu sii deerayaa way baxayaan dadkii markaa nabiga calayh salaam baa hogaaminaya sala allah aleh ali wasalam ayagaa de xoodkii ka sii cabaaya horay jannada kasii galayaan nabi walbana wuxuu leeyahay xawl buu leeyahay laakiin xawlka nabiga calayh salaam baa u weyn isagaana u horeeya wax laga cabo sala allahu alayh waalih wasalam darkiisa allah naga dhiga kuwa ka cabo qala xadaanaa abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala akhbaranaa ibn abi zaa'ida yaxya bn abi zakariya ibn abi zaa'ida can sacd bn aariqin man huwa sacd bnu aariq abu malik alashjaci haddaan soo marray kunyadiisi hadda soo marray haddana magaciisi waa kan sacd bnu aariq ibn اlashyam abu malik alashjaciy qaala xadaanii ribciy bnu xiraash can xudayfata bn اlyamaan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sala اllah alay slam wuxuu yidhi hudiinaa ila اljumca jumcadii buu ilahay nagu hanuuniyey nu waafajiyey waadala allahu canha ilahay wuxuu ka dhumiyey man kaana qablana dadka naga horreeyey fadakara bimacnaa xadiid ibnu fudayl oo kaleu sheegay baabu fadlu tahjiir in loo kallaho oo horay loo tago yowmaljumcati jumcada maalinteeda in xilli hore la tago fadliga ku jira oo saacadaha horeba masaajidka laska sii galo waxadaanii abu daahir axmed ibnu camar ibnu sarxi lmisriy waxarmala bnu yaxya atujaybi wa camru ibnu sawaad alcaamiriy alcaamiriyu qaala abu daahir wuxuu yidhi xadaanaa wa qaala laakharaani inta kale waxay dhaheen waa xarmale iyo ninka la yidhaahdo xarbale iyo camar weeyaane labadaa waxay dhaheen akhbarana ibnu wahbin bay dheheen ibnu wahbin cabdulahi ibnu wahbin almasri qaala akhbarana yunis ibnu yaziid can ibni shihaab aلzuhri qaala akhbaranii abu cabdillaahi alaqar annahu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata radia allahu canhu yaquulu leh qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa kaana yowmu ljumca jumcada maalinteeda markii ay haato la gaaro kaana calaa kulli baabin albaab kasta waxaa taagan min abwaabi almasjidi masaajidka albaabihiisa ka mida malaa'ikatun malaa'ig yaktubuuna qoraaya alwala falwal sida loo kala horeeyo alwal falwal alwal falwal cabdullahi bin mascuud baa soo garay maalin jumcaha masaajidku soo garay asagoo saddex qof ka horeeyaan lamar afar buu noqday markaasuu wuxuu yidhi raabicu arbaca wamaa raabicu arbacatin bibaciid buu yidhi raabica arbaca wamaa raabicu arbacatin bibaciid lamar afar buu noqday marka saasaa loo kala qorayaa malaa'igtu lamar lamar qof walba qofku ka horreeyay bay qoraysaa ilaa laga gaaro xilligii khadiibka uu soo baxayey faida jalasa alimaamu khaiibkii markuu ku fadhiisto mimbarkii dhawaaw malaa'igtu waxay duubanaysaa asuxufa warqadii bay duuban wajaau way imaanayaan yastamicuuna dikra isagoo iyagoo dikrigii khudbadii weeyaan dhegaysanaya oo iyagana fiiri khayr jaceylkooda malaa'igta iyo dikriga iyo xalaqu dikriga iyo meelaha khayrka lagu hayo malaa'igtu way jecel yihiin inay imaadaan wa mahalu lmuhajir qofka soo kallahay ka maali ladii kii buu la mid yahay yuhdii hadiyaystay oo baxsaday qaraba oo kale wey qaraba badana soo maray yuhdii albadana neef geela hadiyaystay uma kaladii kii buu lamid yahay saacadda labaad ka yimid yuhdii baqaratan neef la sadaqaystay hadiyaystay uma kaladii buu lamid yahay ka saddexaadna yuhdii baxsaday alkabsha wan aqran baa soo orotay geesada weyn uma kaladii buu lamid yahay saacadda afaraad ka yimid yuhdii baxsaday addajaaja digaag uma kaladii kii buu lamid yahay saacadda shanaad ka yimid yuhdii albaydata ukun baxsaday oo hadba siday u kala horreeyaanba dadka u kala horreeyaan waa sidaa haddii haddii la yidhaahdo camal hala sameeyo dadku isku darajo ma noqdaan hum darajaat cinda allah way kala horreeyaan marka camalkii la samaynayey adduunkii aakhirada intaba waa saas shaqaha la qabto hadii la yihahdo imtixaan hala galo haddii la yidhaahdo waa la kala horreeyaa sidaas weeyaan marka dadkii camalka samaynayana waa kala horreeyaan ah, saabiquun baa jirta saabiquun alawaluun muqarabiin la dhaha jirta asxaabulyamiin baa jirta asxaabu shimaal baa jiro ayaguna meelahaas kufay marka dadku waa maraatib iyo manaasil wey iyo darajaad qaala xadaanaa yaya yaxya bnu yaxya wa camru can sufyaan can zuhri can saciid ibn abi caruuq saciid ibn musayib can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal sl bimili waxadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa yacquub can ibni cabdiraxmaan can suhayl can abiihi abi saalix isamaan dakwaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalama qaal calaa kulli baabin albaab kasta waxaa taagan min abwaabi almasjidi masaajidka albaabihiisa ka mida ah, malakun malag baa taagan yaktubu qoraaya alwala falwal sida loo kala horeeyo maaluljau maala maala nabigu wuxuu ku miitaaliyey saacadda hore qofka yimaada mahala aljazuura neef geela qof sadaqaystay uma nazalahum hoos buu u soo dejiyey xataa saqara ilaa uu ka yareeyey ilaa mili albayda kun oo kale uu miaalkii ka keenay faida jalasa alimaamu imaamku markuu ku fadhiisto mimbarka dawiyat suxufu malaa'igtii warqadihii way duubanayaan waxaadaruu dikra dikrigii bay soo xaadirayaan baabu fadli man istamaca qofka dhegaysta khadiibka wa ansata u dheg raariciya fi lkhudbati khudbada fadliga uu leeyahay dadkii soo fadhiistay ee khudbada imaanay baa sii kala fadli badan ka dhegaysanaya ee dheg u raaricinaya ee maaragtay waxaa lagu hadlaayo ee wacd iyo waanaah qalbigiisa uu u duleelo wuxuu ka fiican yahay ka iska soo kuuduubsaday ee fadhiistay meeshane waxaa laga hadlayaba aan la soconinba xadaanaa umaya bnu bisnaaq qaala xadaanaa yaziid yani ibnu zureyc qaala xadaanaa rawx bnu cubaada can suhayl bn abi saalix an abiih can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man iqhtasala qofkii qabaysta maalinta jumcada uma ata ljumca jumcada imaada waa soo qabaystay oo isu soo nadiifiyey diib iyo wuxuu heli kariyo udgoon buu isu soo mariyey kadib jumcaduu yimid fa sallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray alla wixii loo qadaro ah, waxa laga qaatay jumcada horteed salaadu inayna wax xada lahayn xad ma laha intaan jumcada laga gaari ama khadiirka laga gaari intaa salaada intaan rabtaa ka tukan kartaa laakiin waxaa fiican cinda alistiwaa markii la gaaro oo qoraxda samada bartankeeda ay gaadho inaad joojiso saasaa fiican oo afdala saasaa afdala waana soo maray xadiidkii wa cindamaa yaquumu qaa'imu dahiira xilligaas waa kii la diiday fa inaha tusjaru jahannam jahannamaha xilligaa la huriyaa buu nabiga sala allah alay wasalam yidhi akhiruu marka dib u dhiga xadiid baa soo arooray oo ilaa ila aljumca soo aroortay xilligaas in la tukadayna la ogoleen ilaa yowma aljumca maalinta jumcada mooyeen xadiidkaas daciif weeyaan waa xadiid daciifa jumcada maalmaha kaley la mid tahay xagga zamankaas iyo wakhtigaas allaahuma wakhtigeeda marka laga hadlaa mari doonaaye oo xanaabiladu ay qabaan bacda zawaal waxba shardi inay ahayn qabla zawaal in lasii tukan karo jamhuurtooda ama akaru xanaabila sidaa qaba laakiin sida axaadiistu ayna soo tustay cindi istiwaa xilligaa samada qoraxda ay bartageda tahay oo hooska uu ku baabao qofka uu ku baabao xilligaas salaad lama tukanayo uma ansata qofkii dee salaad tukadaa markuu masaajidka soo galo uma ansata dhag raariciyo oo xataa yafruqa min khudbatihi khadiibka khudbadiisa ilaa ka bogo uma yusallii macahu la tukadaa khudbadii markuu khudbadii tukana la tukada salaaddii qufira lahu waxaa loo dhaafayaa qofka asaga ah. maa baynahu jumcadaa iyo wa bayna aljumcati alukhra jumcada iyo jumcada kale inta udhexaysa dembigiisa waa loo dhaafayaa wa fadlu alaaati ayaam saddex beri oo dheeradana waa lagu dari saddex beri toddoba beri ku dar toban beri weeyaan man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha sidaas weeyaano ilahay baa saas fadligiisay ka mid tahay subxaana wa tacaala camalkii lala imaaday inuu toddoba iyo ilaa saddex toban nooga dhigo markaa toban maalmood baa lagu dhaafi waa qofka jumcadiisa ka warhaya oo ilaashada oo aadaabtii ka horraysa la imaada oo aadaabtii dhexdeeda khudbada la imaada oo khadiibka maarata dhegaysta oo salaadan la tukana jamaacada fadligaasuu leeyahy qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya waabubakr bn abi shayba wabu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala yaxya ahbarana waqaala aakharaani xadaana abu mucaawiya can ilacma sulaymaan can abi saalix isamaan dakwaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala اla alay slam wuxuu yihi man tawadlaa qofkii weysaysta oo fa axsana alwudua weysada hagaajiya weysadii buu hagaajiyey oo qaabkii sharcigeeda nabiga calayh salaam uu ummadiisa baray buu u weysaystay xubnihii buu ku camimay labalaba iyo saddexsaddex inuu gaarsiiyaa si fiican uma ata jumcada imaada fastamaca dhegaysto wa ansata dheg raarixiya qufira lahu waxaa loo dhaafaya maa baynahu jumcadiisa iyo wa bayna aljumcati jumcada kale wa ziyaadatu alaaati ayaam saddex beri oo dheeraada waman masalxasa ninkii quruura xataa taabta faqad laqaa laqwi buu ku dhacay ninkii khudbada hala dhegaysta la yidhi iska mashquula oo dhagaxa iyo carradaasu iskaga sharoodaya oo iska taataabanayaa oo calaa wajhin lacib ciyaar ciyaar bay ka tahay ayuu u samaynayaa qofka asagaa laqwi buu ku dhacay laqwiguna jumcadu waxyeelaa falaa jumcata lah waa soo orortay waxaa lamida hadda quruurax ma jira masaajidka waa goglan yahay masaajidka nabigaa quruurax iyo cara ahaa laakiin hadda masaajideenna gogol iyo smiid iyo sibir bay leedahay waxaa lamida marka qofka wax kala ku ciyaaraya tusbax buu iskaga wardinayaa dhalow dhalow dhalow dhalow dhalowdu ku hayaa telefoon bayba lasoobayuuba la soo baxay maruu facebook galo iyo maruu heblo galo iyo maruu hebel galuu ku jiraa khudbadina way socotaa khudbadina way socotaa qaar baad arkaysaa masjid qoraaya oo qof u diraaya khudbadii baa ku jiraayo salaadii ku jiraayo aftal khudba buu ku leeyahay waxaasoo dhan ma bannaana waxay soo wada gelayaan waman masa alxasaa faqad laqaa laqwigii ba soo geli wax allaala wixii mashquul kaa dhigaayoo dhanba way soo wada gelayaan ah, baabu salaati اljumca jumcada salaadeedii xiina goortii weeyaan tazuulu shamsu qoraxda tazuusho tan waa baaba waqti salaat aljumca jumcada waqtiga la tukanaayo waa waqtigee jamhuurtu waxay ku tagtay jumcada waqtigeedu bidaayadu waa waqti duhur idaa zaalat ishamsu can kabadi samaa xilligaa duhurka uu galo iyo jumcaduna gelaysaa khudbadayna ka bilaaban jumcada waqtigeeda khudbaday ka bilaabanoo oo khudbada maaha intii ka hor lasii khudbeeyo in salaada uun zawaalka iyo xilliga duhurka la tukado jumhuurtaasaa ku tagtay xanaabiladu laba riwaayo ay leeyihiin riwaayana waa akar oo waxay qabaan in la tukan karo qabla azawaal qabla zawaal intay qoraxdu ayna zuurin in la tukan karo oo la khudbayn karo jumcada xilligaa asaga ah oo waxay deliishanayaan xadiid sahl binu sacd isaacidi maa kunaa naqiilu walaa nataqada ilaa bacda aljumca maanan qadayn jirin oo maana qayluushan jirin ilaa jumcada gadaasheeda marka qayluulada marka goormay dhacdaa waxay dhacdaa qabla qabla zawaal qabla zawaal bay dhacdaa markaa saas yuu u daliishadeen marka xadiidkaasna waxaa weye culamada jamhuurta way ka hadlayaan way ka lihi jireen markaasi maalintaasi qayluuladii iyo qadadii dib u dhacaysaa xilligii jumcadii markii la tukada kadib bay saxan jireen riwaayada kalena waaba riwaayo ka daran oo waxay leedahay bacda duluuci shamsi wairtifaacuha qadaru rabbi qoraxda markay soo baxdo oo waran qadarkii ay kor u kacdo xilligaasay bilaaban bay leeyihin waa riwaaya can xanaabila oo sidii ciiddii oo kale weeyaan bay leeyihin waqtigii ciiddii bay la mid tahay labadaa riwaayaba way jiraan jumhuurta riwaayadoodana waa sida duhurka sidaasaana oog badan tahay waxadaana abubakr bin بن shayba waisxaaq bn ibrahim qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaana yaxya bnu aadam qaala xadaana xasan ibnu cayaash can jacfar bni muxamedin can abiihi can jaabir bni cabdilaahi ibni camr bni xaraam radi allahu canhuma qaal kunaa nusalii maca rasuuli illah nabigaan la tukanayna calayh salaam jumcada uma narjicu waa noqon jirray fa nuriixu nawaadixanaa nuriixu waxaan u raaxayn jirray oon shaqada iyo hawsha iyo ka furi jirray nawaadixana awrtahanadii markaa awrti dhaaminaysay ee beerta waraabinaysa ee markaas haddeena shaqada laga laga laga joojin jiray oo rarka laga dhigi jiray qaala xasan wuxuu yidhi faqultu lijacfar waxaan ku yidhi fi ayi saacatin tilka saacadda intay tukadaan ay awrta gaadiidka iyo dhaanka iyo ay ka dejin jireen waa saacaddee qaala zawaala shams qoraxdu markay zuusho oo duhur la gaaro wey waxadaanii qaasim bnu zakariya qal xadaana khaalid bn mkldin xa xadaanii cabdاllahi bn cabdالرaحman الdarmi الsmrqandi abu muxamedin qala xadaana yaxya bnu xasaan qaala jamiica xadaana sulayman bn bilaal can jacfarin jacfar saadiq wey can abihi maxamed اlbaqir wey ahlu beyti rasuulillahi wey anahu sa'la jaabir bn cabdilah jaabir buu su'aalay maxamed اlbaqir baa weydiinaya mataa kaana rasuulu الlah nabiga calayh الsalaatu wasalaam goormuu ahaa yusali jumca jumcada kii tukada goormuunaba jucan tukan jiray qaala wuxuu yidhi kaana yusalii waa tukan jiray uma nadhabu ilaa jimaalina awrtaanadaan aadi jirray fa nuriixuhaa markaasaan u raaxayn jirray rarka ka dhigi jiray oo aan dhaankii iyo waraabintii iyo shaqadaasi aan ka joojin jiray oo goormay ahayd bacda zawaal waa ka soo marray marka zaada cabdullaahi fii xadiiihi xiina goortii tazuulu shamsu qoraxdu ay zuusho tanaa caddaysay yacni wuxuu la jeedaa jimaalanadaas jimaal waxaa laga wadaa annawaadix nawaadixuna waa jamcu naadix naadixduna waa neefka xoolaha geela iyo biyaha lagu soo dhaamiyo biyahay kusoo dhaansan jireen beertana way ku waraabin jireen intay ceelka iyo biyaha kaga soo qaadaan baa yaa beerta lagu waraabin oo lagu shushubi naadixi waa saas waxadaana cabdullaahi bnu maslamata bnu qacnabi alqacnabi wayaxya bnu yaxya wacali bnu xujrin sacdi qaala yaxya ahbaranaa waqaala laakharaani xadaana cabdilcaziiz bin abi xaazimin can abiih aabihiis oo ah abi xaazim salamat بن dinaar alacraj almadani can sahl bni sacdin isaacidiy abulcabaas radia allahu canhu qaal maa kunnaa maanan ahayn buu leeyay sahl naqiilu kuwa qayluushada walaa nataqadaa qadeeya ilaa bacda aljumca jumcada kadib mooyeene maalmaha kale en jumcada ahayn waxay cuntada cuni jireen duhurkoo la gaarin waxay qayluushan jireen duhurkoo la gaarin duhurkoo la gaarin bay yar qayluushan jireen qayluulada sideedaba xilliga qayluulada la dhaho waa qabla dahr xilligaasay qayluushan jireen laakiin jumcada markii la gaaro qayluuladii masaajidkaa la fadhiyaa dib baa loo dhigi qadadiina dib baa loo dhigi markay tukadaan ayay soo bixi jireen oo qadada iyo cuntada aadi jireen waa ku dhihi jiray sahal radia allahu canhu haweenay baan aad ugu farxi jirray usuulu salqi intay qaado ogow qabandi aan noogu shiido maalintaa waan ku farxi jirray waa ka dhihi jiray zaada ibnu xujr wuxuu ziyaadiyey cali ibnu xujr weeyaane fii cahdi rasuul xilliga nabiga sidaasaa lahaan jiray sala allah aleh ali wasalam hadduu saxaabigu yidhahdo fii cahdi rasuuli rasuulillaahina xadiikaasi waa xadii marfuuc ila nabiyi sala la alay slam marfuuc xukman baa la dhahaa marfuuc xukman oo xadiidka marfuuca wuxuu u qaybsamaa xadii marfuuc xukman iyo marfuuc sariixan marfuuc sariixan waa qaala rasuulu llahi samictu rasuula allahi dakara in nabiga la sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin haddii fi cahdi rasuulilahi la yidhahdo iyo kunaa nafxalu iyo kunaa aad tiraahdo ama yarfacuhu iyo mihi iyo bihi iyo waxyaalahaas ruwaada isticmaalaan waxaa la dhahaa alxadiiu almarfuucu xukma ayb qaala waxadaana yaxya bnu yuxya waisxaaq bn ibrahim alxandari qaala ahbaranaa wakiic ibnu ljarax ibnu aruaasi ibnu maliix yacla bnu alxaari almuxaaribiy can iyaas bnu salamata bn akwac can abihi salamata bn akwac radia allahu canhu ardaa shujaac ashjaci saxaaba radia allahu canhu ardaa ashjacu saxaaba saxabada ragga ugu geessan buu ka mid ahaa nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu siin jiray sahmu faris ninka faras ku dagaalamaayo ee ku dagaalamaya dabaabaadka iyo asagoo afatari tari ah oo dhul ku dagaalamaya isku qaybbaa la siin jiray nabiga sal alla alay slam isku sahmi uu siin jiray uu dilacsiin jiray bilasharaf wey iyo waxaa la yihahda nafli iyo ziyaada qaala wuxuu yidhi kunaa nujamicu waxaan ahayn kuwa jumcaysta maca rasuulilah rasuulka maciisaan jumcada tukan jiray idaa goortii baan jumcaysan jirray zaalat ishamsu qoraxdu ay suusho uma narjicu markaasaan noqon jirray oo qadada iyo waxaas u doolan jiray qaylulada natatabicu alfay alfaya hooska anagoo raacraacayna jumcada markii la tukaday qoracda hoos baa bilowday geedihii iyo derbiyihii iyo hooskoodii yaa saa u raaraacayna kuleelka yaan ka gelaynay xadiid sariixa wey saxiixa ku cad jumcada waqtigeeda inay tahay bacda zawaal oo aynan ahayn qabla zawaal iyo wixii ka horeeya kamaa dahada bihi waa laga xoog badanya marka xanaabilada xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay id badan yihiin dadka xagga ahlulxadiidka xadiidka u badan maalikiyada ku xigta maxau ahaa alxanafiya iyagu ahluraay ayaa layidhahdaa ayib ahluraay macnaheeduna ma aha qur-aan iyo sunno midna ma deliishadaan ma aha usuushay ka midta usuul abi xaniifa raximah llah fa qur-aan wa sunna ayaa ka mida qiyaaskuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha u aad u deliishado asbaabta keentayna wuxuu ahaa xadiistu xilligiisii ma qorayn mudawan ma ahayn marka wixii la xifdisan yahay unbaa xadii ahaayo hebelo maxaad haysaa xadii markaasaa weliba waxaa bilowday xilligii firaqii daalladahaa iyo alkhawaarij wاshiica wاlqadariya wاlmurji'a firaqdii daaladeed oo firqo walbaba ay jeerkooda itixaadiid ka samaysato madhabkooda ay ku xoojinayaan markaasuu deena ka boodo ka waswaasay oo yidhi shuruuddaasi ninkii la yimaado baa xadiidkiisa qaadanaya shuruud adag oo sacab ah sacbulmanaal aad u adag ayuu dejiyey oo wax maaragtay ku oofin karo la imaan karaba uu yar yahay shuruuddaa qofkii la imaada waa qaatay abu xaniifa raximah اllahu tacala waxadaana isxaaq bn ibraahim akhbarana hishaam bn cabdilmaliki qaal xadaana yaxla bnu xaarif can iyaas bn slm bn akwacin can abihi qaal kunaa nusalii maca rasuuli اlah xilliga nabiga waxaan tukan jiray calayhi salaam aljumcata jumcada fanarjicu markaasaan noqon jiray cidihii wamaa najidu lilxiiaani anogoon ka helaynin xiiaanta iyo derbiyaha fayan hoos nastadilu bihaan harsano hoos weyn ma jiro yatatabacuun sax wayna raacayaan wax yaro hoosa laakiin wax weynoo la harsado ma yaala meesha baabu dikri khudbatayni labadii khudbo oo la sheego qabla salaati horteed la khudbeeyo wamaa fiihimaa iyo waxa ku guda jira oo min aljalsati in la fadhiista dhexdooda ah laba khudba bay jumcadu leedahay dhexdoodana fadhi yar baa la fadhiisan juluus yar wey waxadaanaa cubaydullaahi bnu cumar alqawaariiri wa abu kaamil aljaxdari fudayl ibnu xusayn jamiican dhammaantood can khaalidin khaalid ibnu alxaarid qaala abu kaamil isaga uu caddeeyo wuxuu yidhi xadaanaa khaalid ibnu xaariin qaala xadaanaa cubaydullaahi can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa yakhdubu yowma aljumca maalinta jumcaduu khudbayn jiray qaa'iman xaaluu taagan yihi isagoo taagan buu khudbayn jiray nabiga sala allah alay wasalam istaagga in lagu tukado waa waajib waay in lagu khudbeeyo waajib weeye ilaa qofkii aan karayn mooyaane cajzi iyo daruuro hadday timaado kuma jirto laakiin qiyaamka iyo istaaggu min shuruudi sixati alkhudba ma ka mid baa taasaa ka hadlaya sidaasaa maya sida xoogga madaxku mid maaha qofka hadduu fadhiga ku khudbeeyo khudbadiis waa ansaxday laakiin waajib buu ka tegey ay tahay inuu ilahay u toobadkeeno uma yajlisu khudbada hore markuu khudbeeyo waa fadhiisan jiray xoogow fadhiga fadhiga waa fadhi yaroo gaaban wey culamadu waxay dhaheen qadra faatixa iyo ama qadra qulhuwalla labada way dhaheen qadar yar oo qulhuwalla in la akhriyo kale ama faatixada salkina saa u saarto diba furuq tirada maaha in yaroo la yar ducaysto ama la istikfaarsado iyuu qof yar fadhinaya qulhuwalla laga akhriyo kale ayib uma yajlisu markaasuu fadhiisan jiray uma yaquumu waa kici jiray khudbadii labaad qaala kamaa tafcaluuna alyowm walxamdu lilah saaad haddaba samaysaan waa sunna aan weli naga zuulinoo weli waan samaynaa kamaa tafcaluuna alyowm sidan un weeyaan si kale ma jirto waxadaanaa yaxya bnu yaxya waxasan ibnu rabiic wa abu bakr bn abi shayba qaala yaxya ahbarana waqaala laakharani xadaanaa abulaxwas salaam bnu sulaym alxanafi can simaak ibnu xarbin can jaabir bni samurata radia allaahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi jaabir bnu samura kaanat lilnabiy nabiga calayh salaam waxaa u sugnaatay khudbataani laba khudbo yejlisu uu fadhiista baynahumaa dhexdooda oo markuu khudbada hore uu bogo waa fadhiisan jiray khudbadii laba hadana markaasuu yaqra' wuxuu akhrin jiray nabigu alqur'aana qur'aanka wa nnaas dadkana waa waani yaqra'u alqur'aan qur-aanku akhrini wa yudakiru nnaas dadkana waa waani jiri macnaha qur-aanka akhrintiisa waa dikri isaga laftirkiisaba fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid qur-aanka in dadka lagu wacdiyo oo lagu waaniyo waa shayga ugu horreeya ee ugu muhiimsan weeyaan oo khudbadaada in aayaad qur'aan ah iyo axaadiis nabawi ah inay ku jirto weeyaan haddana waxaa laga yaabaa qur'aanka aanka dadku inayna wada fahmin in loo sharxo oo loo faahfaahiyo ayuu ku dari jiray wayudakiru nnaasa dadku waanin jiray oo xasuusin jiray xaalad soo socoto culus baa jirta in la xasuusnaado ay tahay allana laga boqo subxaanah waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa abu khaytama zuhayr bnu xarbi aljucfiy can simaaq ibnu xarb qaala wuxuu yidhi ambanaa jaabir bnu samura noo warramay ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaa yakhdubu kii khudbeeya qaa'iman isagoo taagan uma yajlisu waa fadhiisan jiray uma yaquumu waa kici jiray khudbadii labaad fayakhdubu waa khudbayn jiray qaa'iman isagoo taagan faman naba'aka qofkii kuu sheega annahu nabigu kaana inuu ahaa yakhdubu kii khudbeeya jaalisan xaala kownihi jaalisa isagoo fadhiya nabigaa fadhi ku khudbeeya qofkii kugu yidhaahda faqad kadaba been buu sheegay faqad wallaahi baa ku dhaartay buu leehay jaabir sallaytu waxaan tukaday macahu nabiga maciisa akara wax ka badan min alfay salaad laba kun oo salaadood wax ka badan baa nabiga la tukaday calayh isalaatu wasalaam marka salaadahaasi maalmaha jumcada iyo khudbada fadhigi buu ku aqrin jiray maya istaa ku aqrin jiray sala allah aleh wasalam aayaddan soo socotaabaa ku caddaynaysa qur-aankana waa ku cadday xadiisna waa ku caddaysa istaaguu nabiga ku khudbayn jiray calayhi isalaatu wasalaam marka waa raddi caniifa iyo adkayn la adkaynaayo inaan khudbada fadhi lagu khudbeeyo istaaga lagu khudbeeyo dadkii gadaal ka yimid oo bacda bani umaya oo fadhiga ku khudbeeya buu radinayaa oo diidayaa uu diidayaa laakiin maxaa cad iyaga oo arkay iyaoo fadhiga ku khudbeelaya haddana wa iska dhegaysan jireen salaadda way la tukan jireen macnaheedu waxaa weeyaan in salaaddu ay asaxday baabun fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa iyo aayaddan sababu nusuulkeedii waa la yidhi waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima aayadda ayadaa waidaa ra'w tijaara markay arkaan tijaaro soo gashay ee badeeco soo gashay owlahwan iyo wax loo buuntufaayo oo la garaacayo oo laiskugu baaqaayo infadduu waa yaacayaan ilayha xaggeeda wa tarakuuka waa kaa tegaayaan nabi allow qaa'iman xaalaad taagantahay kaa tegayaan marka aayaddan ayadaa nooc canaanana way ku jirtaa canaantiina haddana waxaa ku jirta in aan aad loogu talax tegin oo waxay mudnaayeen un laga sheegay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ay maqleen ay maqleen tijaaradii baa soo gashay oo lahwi iyo wax la garaacayana ay maqleen way dareereen maxay u dareereen waxay u dareereen tijaarada iyo beecsharadaas yaa lagaa boobine intaasaa la sugayo xaggaa iyo shaam bay ka timid oo xaggaasa ka timid waa la sugaaye bal adiga kistaadii ka soo gada oo yaa lagaa boobin ayuu u orday saasay u ordeen marka ilaahi wuxuu yidhi eh, infadduu ilayha ma dhihin infadduu ilayhimaa ma dhihin ilayhimaa leanna laba shay baa la sheegay muxuu ahaa tijaaratan aw lahwa labada ayaga lahwi oo mayna dareerin lahwi iyo ciyaar iyo durbaan garaac iyo waxaas dan kama laha ooma socdaan ee waxay u socdaan tijaaradii iyo beecsharadii ayay leeyihiin inaga dhammaysan xadaana cuثmaan bin abi shayba wa isxaaq bin ibraahim kilaaهuma can jariir qaala cuثmaan xadaana jariir can xusayn bin cabdالraxmaan can salim bin abi اljacd can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhumaa ana nabiya sala allah alay wasalam kaana yakhdubu wuxuu aa kii khudbaynaya qaa'ima isagoo taagan istaaguu ku khudbaynaya yowma aljumca maalin jumca ah fa jaa'at waxaa timid ciirun min ashaam safar becsharo oo tijaaro oo la sugaayo muddo la sugaayay ayaa soo gashay markay soo gashoo maxaa lagu yaqaan jiray lagu garan jiray waxbaa la garaaci jiray oo dadku wada fahmayaan badeecada inay soo gashay sidii waagi hore basaska yeeli jireen ma garanaysaa basaskii hore hadda baryaha waa iska dhaafeen markay magaalada soo galayaan baal hoona waxay ku dhufan jireen aad u dhawaaq dheer oo ay ku luuquluuqeynayaan marka waa la wada garan markabaskeenu soo garay markaasaa deenna waxaa didi dadkii baa didi oo gaaramakoonihii iyo gaargacmeedkii baa yaaxi waagaa ma jirin le mogtahay tagxi iyo tugtug iyo muxuu ahaa midna ma jirin iyo boodhaboodha midna ma jirin ah, baalkan la yihahda gaarmakoonaha baa tabar nimanba tabartiis baheed kaasaa layaa lagu hordhigi boorsadaadaad saarani adna waa daba lugayni waa daba socon jirta fadliga ilahay bay ka mid tahay hadda in wax badan isbedelay oo khayr badan la helay waa shukri bay u baahan tahay nicmo wey waa nicma kages kages baad sii lugayn haddaad boorsadaada hesho gaari makoona ama gaari gacmeed aad saarato nasiibkaa haddii kale adoo boorsadaada saa u wada yaad guri ku tegaysaa saasaa lasoo maray waxaa lasoo maray wixii oo haweenayda hadday foolato sidii xoolihii la fool eryi oo ilaa iyo isbitaalka la riixi oo la tircini oo lasii riixi balodhi bal soco bal soco bal soco haddii ka gaadha nasiib yaa la soo oh, maray gaariba una jirinba dhowr xaboo roobala oo xaaji hebel iyo xaaji hebel la dhihi besaa jiray haddana waad aragtay wax jaam iyo mashquul uu yimid ayaga laftirkooda xaalad badan bay u baahan yihiin iyo ka hadal baabuurtan iyo dadkan iyo tasarur qaabkay u dhaqmaayaan iyo nidaamkan nicmadaa ilaahay in lagu shukriyo oo edab lagu socdo oo aan dhibaato lala imaanin nicmadu sideedaba waxay leedahay nusqaan haddii lagu shukrin waayana cadaab bay keentaa oo ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay haddaad u kufrisaan cadaabkayga waa daran yahay halka inaan lagu kufrin ilaahay oo nicmada iyadaa laiska ilaaliyo in xumaan iyo macaasi iyo dembi iyo dhibaato lala imaado ayib fanfatala annaasu dadkii baa yaacay ilayha xaggaa iyo tijaaradii baa loo diday xataa lam yabqa ilaa unan harin oo masaajidkii buuxay kuma hadhin ilaa itnaa cashara rajula labaiyo toban nin bisa ku hadhay labaiyo toban nin oo khulafaa uraashidiin ay ka mid yihiin oo jaabirkana asagana waa ku jira dadka haray buu ka mid ahaa uu sheegi doonaa meeshan culamada qaar baa ka deliishaday tirada ugu yar ee khudb ama jumca lagu khudbeyn karo waa labaiyo toban laakiin waxaad moodaa daliilka asaga ah waadix inuunan ahayn aad iyo aad niqaashna waa ka furan yahay maxaa yeelay khudbada waxay ku bilaabatay tiro badan labaiyo tobankan waa iska waaqicatu lcayn kama dhigna hadday labaiyo tobankaasi hadda ay hal hadduu tegi laha ko iyo toban ay soo hadhi lahaayeen khudbadii way jartay lama dhehe in la dhihi kama dhigna intii soo hadhay wuu nabigu khudbad usii waday calayh salaam marka afartanna waxaa yidhi shaaficiyada oo xadiidkii kacab binu maalik ayay deliishanayaan sunanka ku sugnaa oo uu dhihi jiray awalu khudbatin yani awalu jumcatin jumicat fii xarati bani bayaada meeshaasaa la iskugu imaaday oo dadku waa afartan qof bay ahaayeen afartan bay ahaayeen taana waaqacatu cayn wey afartan haddii ka yaraan lahaayeen mayay ka tegi lahayn lama hayo wax na soo yir afartan ka yar laguma khudbayn karo lama hayo oo saxiixa haabita can rasuuli illah labaiyo tobankana waaqacatu lcayn weeyaanoo intii soo hadhay unbaa khudbada loo sii waday tirada marka ugu yar culamada qaar raxmatullahi calayhim ay leeyihiin saddexdaasa ugu fiican bay leyihin saddex qof yani haddii saddex qof ay imaato in khudbada la wadi karo saddex qof waxay ka daliishanayaan saddex qof wax ka yar laakiin ma suurobayso laba qof ama hal qof midna kama suurobayso subxada saddex qof waxay leeyihiin aayaddanay ka qaateen yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min yowmi ljumca ida nuudiya lisalaati min yowmi اljumca fascaw ilaa dikri اllah marka meeshan waxaa ka muuqata munaadi qof munaadi oo naadi ah oo dhawaaqaaya iyo munaada qof loo dhawaaqaaya iyo khatiib dikrigii ilaahay akrinaaya meeqay noqdeen saddex bay noqdeen ah, intaas bay ku rumoobi kartaa aayaddu kuwaa mid waa kii dhawaaqay qof baa dhawaaqaya haddii la dhawaaqayna waxaa ugu yara soo ajiibi kara hal qof weeyaan laba qof baad haysataa haddii mu'addinkii la dhawaaqay kii loo dhawaaqayo qofkii u yaraana imaadayna qof dadkii loo dhawaaqaayay wax u sheegaan loo baahan yahay hal qof baa khudbayna saddexdaa qof haddii la helo khudbadaadi waa wadaysaa waad socodsiinaysaa waa agga nusuusta markaan ka hadlayna laakiin agga marka fiqiga laga hadlaayo madhab shaaficiya waan garanayna afartankaas afartankaa qof wey wax hadda dood iyo khilaaf iyo muran ahna ma ahoo waa masale ijtihaadiya oo ijtihaadka ku bannaan oo haddii dadkii qaryadaha meesha degada ay dhahaan annaga afartan qof ma dhannin afartan ma dhannin waa kana safiinihi sidanuu leeyahay ay iska dhahaan dood iyo muran iyo khilaaf in la geliyo oo lagu dagaalamo sax sax maaha ilan ayuuna ijtihaad bay haystaanoo muqallidiin waaye muqallidiin wey qofkii dha agga aarta iyo naskaan xoojinaynaayo daliilka meeshuu maraan maraynaa dhahana oo saa u ijtihaadaan waxba dhibaato mara yaguna oo iskaga camalfalaa naska daahirkiisii ama muxuaha istimbaadkiisii macnihiisii waxadaana abu bakr bn abi shayba qaal xadaana cabdullahi bnu idriis alwdi can xuseyn ibn cabdiraxmaan bihada isnaad qaala warasuulu lahi sal slam yakdub nabigoo khudbaynayay dareereen walam yakun qaa'iman isagoo taagan ah, markaasuu ilahi wuxuu yidhi qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara maa cinda allah ilahay wixii agtiisa ahaaday oo khudbadaa aad ku heli lahaydeen eed dhegaysigaa ku heli lahaydeen oo la jooga nabi moxamed alayhi salam aad ku heli lahaydeen yaa khayrun ka khayr badan min allahu min atijaara waxaa la gargaraacaya beecshirada wallahu khayru raasiqiin irsaaqad baad raadinayseene inta wax arsuuqday wax masruuftay ilahay baa ugu badan subxaana intaa meesha ku hadhay baa laga yaaba inay waxayna idinka helin aad ay helaan ka iska fadhiya khudbadiisa xilli fiican intuu imaada masaajidka iska fadhiya dukaankiisa iska soo xidhay waxaa laga yaabaa markuu baxo oo khudbadii intii la dhammeeya salaadda la tukado oo wabtaquu min fadlillahi uu ku camalfalo tukaanki furo markaaba in lacag xoog leh iyo alaab xoogle laga gato ayaa laga yaaba oo faa'iido weyn ku fadhiisto ouna kii hore kii kale uunan helinba ah, wallahu khayru raasiqiin waxadaana abubakr bin abi waxadaanaa rifaacata bnu lhaytam alwaasidiyu qaala xadaanaa khaalid yani ibnu daxaan khaalid ibnu khaalid ibnu eh, ibnu cabdillaahi laba khaalid bay ahayan isku darajaah khaalid bin cabdilaahi dhaxaan way ka mid kankana wuxuu aha khaalid bin mihraan khaalid bin mihraan alxadaa khaalid yacni ibnu daxaan ibnu daxaanka waa ibn cabdilaahi can xuseyn ibni cabdiraxmaan can saalimin saalim bin cabdilaahi wa abi sufyaan abu sufyaan kan mashhuur bikunyatihi wasmuhu dalxa dalxat ibnu naafic dalxat ibnu naafic can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaal kunaa maca anabiyi sala allah aleh wasalam nabiga maciisaan joognay yowma aljumca maalin jumcaha faqadimat suwayqa waxaa soo gashay suuq yarow xogoo badeeca ah oo suuqa la keeni raba ayaa timid ilan suuqu alaabtaanbuu suuq ku noqdaaye faqadimad waxaa soo gashay suwayqatu suuq yarow xogo suuqa qaala faalaab yani badeeca wey fakharaja annaasu dadkii baa baxay ilayhaa suuqii ay maqleen dhawaaqii ayay u dideen falam yabqa ma soo harin ila anaa cashara rajula labaiyo toban nin masaa adkaystayoo iska joogay jaabir wuxuu leeyahay ana fiihim ana labaiyo tobankaasa ka mid ahaa buu leeyahy hadi manqaba lijaabir radi allah canhu waa fadli jaabir u leeyahay qaala faanzla allahu ilahay baa wuxuu soo deji waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima waa lagu canaantay ila akhir alaaya qul ma cinda allahi khayru min alahwi min atijaara wallahu khayru raasiqiin waxadaana ismaaciil bnu salim qaala akhbarana hushaym bnu bashiir akhbarana xuseyn bn cabdiraxmaan can abi sufyaan dalxa bnu naafici wa salim bn abiljacd salim bn abiljacd way saalimkaas salim ibn abiljacd walaysa salim bn cabdillaahi u fiirso salim bn abiljacd can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal baynaa waqti annabiyu nabiga calayh salaam uu qaa'imun taagan yahay yowma aljumca maalin jumcaha id qadimad waxaa soo gashay ciirun safarey iyo badeeco ila lmadiina magaalada madiina shaam ka yimid aad baa loogu baahan yahay muddo badan baa la sugaayey laga shintirinayo la waraysanayay soo gashay fabtadarahaa asxaabu rasuuli illah saxaabada nabiga calayh salaam baa u kala diday xataa lam yabqa ilaa uan harin macahu nabiga maciise calayh salaam ila anaa cashara rajula labayo toban nin bastaa kusoo hadhay nabiga alay slam fiihim waxaa ka mida abu bakar wa cumar baa ka mida dadkaan islaqaajinin ee dhegaysanaya nabiga sala allah alay waslam qaala wuxuu yihi wanaزlat hadi اlaaya waidaa ra'w tijaarata lahwan infaduu ilayha waxadaana moxamed bn muhanna wibnu bashaar qaala waxay dhaheen xadaana moxamed bnu jacfar qaala xadaana shucba bnu xajaaj can mansuur bni muctamir can camr bni murata can abi ubayda abi cubaydata bn cabdilaahi bni mascuud abi cubaydata ibni cabdillaahi bni mascuud can kacab bni cujrata radia allahu canhu qaal dakhala masjida masaajidkii masaajidkii buu soo galay kacab bn cujra wa cabduraxmaan bnu umi lxakam ninka la yidhaha cabdiraxmaan binu umilxakamna yakhdubu uu khudbaynaya qaacidna soo fadhiya mimbarkuu iskaga fadhiya khudbadiina waa wadaa fa qaala wuxuu yidhi kacab bnu cujra unduruu ilaa hada alkhabiir unduruu fiiriya buu yidhi ilaa hada alkhabiir midkan qurunkaa fiiriya yakhdubu waa khudbaynaya qaacidan asagoo fadhiya wa qaala allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi waidaa ra'uu tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'ima adoo taagan marka inuu nabiga taagnaa oo khudbayn jiray aayaddii baaba caddaysayba asagana fadhiguu ku khudbaynaya bal fiiriya ayuu leehay waa inkiray waana hadlay khudbadii oo socotuu hadlay oo khadiibkii uu wax ka sheegoo canaantay hase yeeshee khudbadii inuu dhegaystay oo salaaddii uu la tukaday haadaa huwa daahir sidaasaa daahira ah. maxaa yeelay intuu noqdo dhihi maayo kala khudbayn maayo muuna dhihin oo canaantay inuu mukhaalafatu sunna sunnadii inuu khilaafayna waa caddeeyey oo uuna waafaqin waa ku canaantay aayaddina waa akriyey xujadiina waa ku oogey xujadiina waa ku ogey laakiin haddana dadkii buu iskala soconaya sidii ninkii abi saciid alkhudri radi allahu canhu markii mimbarka uu bari umaya ay samaysteen maalintii ciiddeeda khudbadii ay bilaabeen u bilaabay waa kii maaragtay yidhi waxaan muna samayn jiray nabiga sal allah alay wasalam ninkii la hadlayna waxa uu dhihi jiray ama haada faqad ataa maa calayh wixii sunnadahaa waa la imaanoo waa gutay adiga waajibkaada waa gudatay laakiin jumcadii ciiddii iyo khudbadii la dhagaystay oo salaaddiina la tukayoo iska raac marka inaad aad macruufka sheegto munkarkana aad reebto wixii haddana ee suuragala ahood ka qayb qaadan kartana ka qayb qaadato oo khayr iyo wanaag ah saas weeyaan baabu taqliidi fi tarki اljumca wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslam ala mxamed